baahan doono loo baahan doono mar kastana waa loo baahan doonaa eh, casirka qalinka ya qalin waqsina guud lahayala may xuruuf lidaaya alcarabiya marka la yidhaahdo eh, waxay noqonaysaa marka saddex siiq inaan waaqino ko inaan idhaahno alifun halka dee marsado alifun alifun baaun baaun تاء تاء ثاء ثاء جيم جيم حاء حاء خاء خاء وحرف استعلاء خاء خاء دال دال waamun jiila ji jiim la hoos dhigay jiimun jiila ji jiim la hoos dhigay jiimun laa laam soo laam udways laa laam la kordhigay laamun maxaa la dine laa laan la kordhigay laa laan la kordhigay laanun aa soo baxe laa laan la kordhigay maxaa ku soo baxays asal ku celi laa laan la kordhigay laanun aa soo baxays marka liajli dalika xuruuf lhijaa'iga asalka marka ku kuwaan laga marmaaw ardayga min suura baqra hingeedi hadduu rabo meel kastuu hinjaabinayo qofku u baahan yahay inuu asalkaa yaqaan asalkaa inuu yaqaan uu ku xifdisan yahay markaa dadkana aslu xuruuf hadduu ku yidhahdo tusaale saan u jaabi jacala amasha ku taala haye wariyaa ah, jacala hinjaabi haatan jacala jaajina kor jacala jaaja la kordhigay cala aa la kordhigay laalaan la kordhigay jacala jaaja la kordhigay cala aa la dhigay laalaan la kordhigay ku dha muxuu ka tegay marka asl xuruuf oo dhan la taala meesha jacala jaajiim la kordhigay cala acayn la kordhigay ila jacala jaajiim la kordhigay jiimun cala acayn la kordhigay caynun laalaam la kordhigay laamun soo ma jeed asl xuruufka loo celinaa ardayga marka ee tafriiqiisa lagu ilaaliyo ku xinjaadinayo koo waa asl xuruufkii oo maga kitaabkan waa qora taag soo mujeediin ayagoo yar yaro gudguduna ku is qoran tahay xuruuf jaag soo mujeediin sheekoo ku hos qoray qaabka loogu dhawaaqayo soomaalida waxay qataa marka somaal qasta oo salaaman akhriska soomaalida aqrinayna alif ألف ba باء ta تاء tha ثاء jim جيم ha odayaayaalkiisa zaay za ha ka aqbale waay waa waxay qalqaldaan qaadku dhigan waa zaydaas iyo iyo daas inay dhahaan deen inay dhahaan labadaas cilabo ardayga ha laga ilaaliyo ko hinjaada soo harta sax runtaa waay jazaak allah khayran sala llah alay sanik iyo wowgana wow ay dhahaan wow wow waayo wow wayl likuli humazatin wow wayl likuli wayl lilmutaffis ku imaana ya marka ha waa hig tas usoo hadda soo socdaa taas waxaa ku saarta marka laan tari laanay dhahan laan laan laambe laam ha laam ha laam la laamu waayo marka ad ardayga baray waa hinjaadii carabiyadiis oo luqal carabigii waayo marka waa inuu usaxan yahay maxaanhaynaa alif ba ta sa weliba ardaygana makrajkan oga dhawaaqe xarg makrajkiisa haddii kale wuxuu ku leeyahay alif ba ta sa jim xaa kho daal daal ro zay siin shiin saasa mufradad u baray injaada ku soo arta waxay yidhahdaan soomaalida ko alif wax maa baa hoos ku hal leh maxaa la diidaa baa hoostaan ama baa hoos kaan leh baa hoostaan ama ba hoos kaan waa si qalad ah maxaa yeele hadday aada ba hoos kaan leh ba hoos kaan leh horta soomaali jiri ma aho kaan weliga kaan leh waxdina taqaan adiga kaan leh waa tahay mana la fahmaa kaan wax jira ma ko ba hoos taan leh ku dhan ba hoos ba hoostaale waxaa ka dhalanaya maalinta lasoo qaaday hoos la dhigay siiqada soomaaliya saasa laga fahma adigana carabiyadda ku hinjaarayso wax ood aado ood ku socoto ama ina soomaalida ku ina soomaaliga saxdaha ado ku aqli ku ma laha wixii dhahay haddaad keensato waad qaldanta waxaa lea marka baa hoos ku hadle baa hoos ku hadle baa hoos ku hadle maxaa laga marka baa hoos ku hadle hal dhibacay hoos ku leedahay muaabaqada firi s iskukeena waa muaabaqada firi taa muaabaqeena firi taa korkulabale baa hosku halle taa korkulabale muaabaqada firi taa korku saddex le soo ma jeedi marka ardaygu kufaama markaa ihahdo alif wax maale markii la bar adaysan marka markaad beraysa ardayga tan waa gacmaan dhaqaajinaya ila dhaqaajiya alif wax idinka misaa gacanta saaranaysiin ardayga roog ku fadhiyaa laakiin dhulku ku fadhiya rooguu gacanta saaraya alif waxmaale maya sala alif waxmaale baa hoos ku halle hoos ku hal miska saar hoos ku halle baa hoos ku halle ah, ardayga waxaa rog gacanta saar taa kor ku laba le taa kor le جيم هسكوهل جيم هسكوهل حاء وحمال حاء وحمال خاء كركوهل خاء كركوهل دال وحمال دال وحمال ذال كركوهل ذال كركوهل راء وحمال راء وحمال زاي كركوهل زاي كركوهل siin wax maale shiin korku saddex leh sood wax maale dood korku hal leh doo wax maale doo korku hal leh cayn wax maale qoyn korku hal leh وحمالة غين كركو هلة ثاء كركو هلة قاف كركو لبلة كاف وحمالة لام وحمالة ميم وحمالة نون كركو هلة واو وحمالة هاء وحمالة هاء وحمالة لم ألف وحمالة همزة حقا لهم تاقاي همزة يا هسكو لبالة آه سمجد ardayda kow laba feed waa keeli kow wax male way yaqaanaan saasa daliila waxba yaalo waxaan waa meeshaan waxba yaalo alaan eeyar hataa wax barto ada asalkii aa ku dhahay wal mugta adiga asalkee tahay ummigaa tahay ya <laughs> waay ada marka kor haddaad tirahdano madaxa u taabato madax meel ka sarreeya oo la saraaxo ma jirta inay soomaalida kor haddaad tirahdano kola u taabato wuu dareemi karaa ardayga wuu fahmi karaa ayib haddaad hoos ku halle hal u taabatona wuu dareema yaa hooskuleer marka tiraadana laba dhibc laba process ugu taagay hoosaad dhigay marka yaa hoskulabale ali rabama yaa hoskulabale maxaa diiday marka feri waxa diidan haftaa ka hadlayna alif wax maale soomaalidu way dhah laakiin maxay yidhahdeen ba hoos kaa leh ama ba hoostaa leh ba hoos kaa leh ama ba hoostaa leh labadaasba way dhahan labadaasba waa iska ilaalinayna haddaan macalimiinna waxaan leenahay ba hoos ku ba baa hoos ku waaya waayo shuhuud iyo markaati macalina warkaan sheegay maxaa shuhuud markhaati haddaad tiraado waxaa markaati ii ah oo daliil ii ah taa korku labadaa tir taa korku saddexdaa tir maxaad ugu diidayna ba hoos ku hal laa tiraada ayada booskadadaad maxaa udiideen maxaad ugu diideen baa hoos hal dhibeen maxaa laga wadaa hal dhibc hoos ku leedahay taa kurkuleed maxaa laga wadaa laba dhibcooday kor ku leedahay taa kursaar maxaa laga wadaa saddex dhibcooday ayay kor ku leedahay ardayga marka hal mar xuruuf jama wada siinaysa maalintiiba qismiga uu qaadan karo laba xaraf hadduu qaadan karo laba si hadduu hal qaadan karana hal si markaad u wada dhamayso xuruuf jama wada dhamayso imtixaanka ama sida waxaa kamid a ah marka ko inaad tidhaahdo meeqa xuruuf ayaa qaadata saddex dhibcood ay macallin loo qofis maxuu qaatay kadib waa loo macallin meeqa dhibcooda laba xaraf qaada laba dhibcood meeqa xarafaa qaata laba dhibcood meeqa saddex waayo saddex baa su-aal kasi weydiina marka macalinka lagu sheeg mid soo weydiine waxaa leedaha labada saddexda qaato ma koray ka qaataan mase hoosay ka qaataan ha wanu ku yahada marka macallin saddex laba saddex qaadato ya waa barta ugu dhahay waa waa u dhamaystay alifgulu sax siqaad ku bartay alifu baaun taaun ta waa bartay alif baa waa bartay alif wax maale baa waa bartay alif wax maale baa wasku halle waa bartay saddexdii waa ku yaqaan ardayga saddexdii ninkuu ku yaqaano marka waa dhafa soo laaban doonaa jirto laakiin mar kale kusoo laabane maxaa ugu soo laabane waxaad leedahay imtixaanad ku waxaad leedahay ko meeqa xarafaa qaateen saddex dhibac labo qaarkood saddex qaarkood afar ay ku dhidon waree waxaa laga soo su-aasha jawaabta jamiiciyada mar baad leedahay aniga hal qofar waxaanu ka jawaabo haye waree mee adi kana weydiina meeqa xarafaa qaadato laba eh, meeqa saddex meeqa xarafaa qaadato saddex meeqa ah. hal koo kala sabana macala ayagas ah, qabana ardi ciyaab isku dhegdhega haye adig ka jawaabaa leeda marka labo ku yiri labada waxaa leedahay ma koray ka qaataan mase hoos sa labadoodaba koray ka qaataan ardayga ku fahamsanya meeqa xarafaa qaadata astaa ku celino su-aasha kama gudbayso meeqa xarafaa laba dhimcood qaadata maskaxdiisa ardaygaas ka shaqaysiinay waa fikiraan wuxuu kuleeyahay saddexa qaadata saddex waxaa leedahay meeqaa kor ka qaadata meeqaas hoos ka qaadata haye macalin macalinka qabsada dhexda ku jiraa labada ka qaatan kore ka qaatan haye waaye meeqa xaraf macalin geesi jira weydiina macalin meeqa xarafa hal dhibco qaadata waxyaabaa laga raba shana qaado tobana qaado toddoba qaado sideeda qaada laga raba ya meeqaana faatila qaad tobana qaadad tobankaas meeqaas ka qaad meeqaas ka qaadad dadka qaar waa sideeda leeyihiin ya sideeda xag qaataan xag kale qaataan no super sideeda ka qaato loo tira marka ay ila tiraya ho يا فاء ايه يا ضاء يا ضاء ضاء ضاء هي يا غي غي يا نون نون عارف ضاد ضاد عارف ضاد اه ضاد كنت كده sideedda sideedda xaraf kore ka qaatan sooma waaya labada hoos ka qaatan oo sheeg الباء ba والجيم jiib hoos ka qaatan marka waxaa laga yaabaa adoo macalin ahaa farbar ahaa inuu ku baraarugsaneyn ya shay mushkila marka ku haysato waay adoo macan macan farfaraata dulgu yidhahdo ilmaa farfaraa tiraaye ay meeqa xarafa hal dhibac qaata dulgu yidhahdo inaad ufikirta alfaxmaliha macquul sidaas maamaa markau kule tobanaa qaadataa labane hoosay ka qaataan sideedne koray ka qaataan ha ardayga waa bale marka xuruuftiiso kal ba markaan leenahay alif axmaale bahosku hale taa marka leeyahay waxa halkaas loo aadayo oo tiradaas loo aadayo waxay tahay ardayga in la baro dhibcaha faidinkaa laga maro ardayga in la baro dhibcaha waa inaad ku imtixaantaan marka xarafka saddexda qaato waxa saddexda qaato iyo waxa labada qaato iyo waxa halka qaato iyo waxa waxba aanan qaadan waxa waxba aana qaadan macal meeqa xarfa wax ma laha adig macdin ma aqaan marka laga dhashay maxamud haye jeesha cabdullah haye warqadina ma ya ha ah, meeqa wax la-aan intaas tiro la sheeg haye maan hayd shan iyo toban wax mala shan iyo toban wax mala haye ya toban iyo toban iyo saddex wax mala shan iyo toban toban iyo saddex اختلفت العلماء هي يا toban iyo toban iyo afar toban iyo saddex toban iyo afar toban iyo shan haye waa saddex tiro isku xigto toban iyo labo laakiin saacadda waa la tiriye ya saaca waa tirisee badnaba saacadda waa tirisee ya afar iyo toban wax mala ma laakiin marka lagu soo daro waa maxaa hamzada marka lagu soo daro hamzada a ah, laakiin firi xuruf jaamid hastaad ku imtixaanto wax male iyo wixii wax qaad marka ku imtixaanto ardayga oo sax si saxa kugu sheego almuxmalaha waa kugu yaqaana laakiin maxaa kaaga dhiman uusan ku aqoonin makaarijtuu ku aqoonin almuxmalaha lagu baraa arday makhaarij alxuruuf alhijaayi almuxmalaha lagu baraa alif haddaan idhaahdo baa bismi kordhaaq baa baa hoos ku hal leh taa korku laba leh taa korku saddex leh haddaadan makhaarijta iska barin ardayga wuxuu ku leeyahay alif wax maale ba hoos kaa le fiir dhegayso ba hoos kaa le ta korku laba leh ta korku saddex leh ta korku laba leh ta korku saddex leh wuxuu yahay ta korku laba leh ta korku saddex leh marka ardayga markaa dirsa waxaad leedahay alif wax maale ba hoos ku hal leh ta تاء هذا طرف اللسان عرف فوزيسة مع هيك أصول ثنايا عليا تاء تاء أت تاء كل بلد تاء كل بلد هي تاء محاوي بودوي ها تاء ها مع طرف الثنايا العليا على مركز taa taa kolku saddex leh iyo taa kolku laba leh ardayga inuu kala dhihi karo inuu kala dhihi karo way marka makhaarij ulxuruuf kala bare ardayga wuxuu kujiraa guutaaga markuu kuu saxmo makhaarij ulxuruuf uu kuu saxmo bacda dalika intaas markaa ka soo baxdo a waxaad baraysaa soo gedi soo gedi waxaad baraysaa xuruufu lmutashaabihatu rasman xarfaha isku eg qoraal ahaan xarfaha isku eg qoraal ahaan waxaad leedahay waryaab buuggaada qabso waxaad ii qortaa macalin farbar iyo macallin quraan waa kala shaqo laakiin macallinka farbarkaa ka shaqo badan kana shuddo badan kana lixnad badan kana dhib badan asaana ka faa'iida badan yowm alaakhir asaa ka faa'iida badan ya macallin qura khabiirun haddaad tahay weli qaabka aad taqaano inaad lacag fara ka hadasho wa inaan awas ka hadasho waa sidaad magaciisa waxaan u shaqaynaysa alla maxdaan u shaqaysanaynaa ma garad qaar waa isku laakiin ya a isku wadaa laakiin uskuwadka saxbadana kaaga laba uskuwad saxbada maxaarura waa farbar qur-aan shaqa maalintay farbar ka soo baxaan waxaa la niyadooda xaafilada loo samaynaa shahaadaa la siinaa anaga shahada waxaan bixinaa la yihahdo istaamul diraasat alqira'a walkitaaba shahadada ku qorantaha la siina xafadda baadegaa loo samaynaa uniformaa loo soo xiraa kitaab cusbaa xafadda lagu guddoonsiinaa oo qur-aana lagu guddoonsiinaa hadda qur-aanka lafaa la leeyahay wuxuu hooga qur-aanka gelaa asagoo nashaadka uu qabo iyo hamiga uu qabo ya waxa ad qiyaasin ah waad u malaysa inuu ka soo baxay xabsi ardayga maana ma garat marka ko saasaa loo samaynaa waa la kala saara macalin farbar waaa laga rabaa ku keena marka macalin farbar waaa laga rabaa in la waayo marka macalin farbar la soo istaagnadaada aw macalinkii in ardayda laga dhexdaadiyo macalin farbarka macalin farbar dukina kursigan ku fadhiyaa kursigan ku fadhiyaa waxbaa farbara ku yiraahda beelu ku sheegaya roogi inuu ardayda la firiso haddii ciid fadhaana ciid inuu la firiso ya hadduu salg salg inuu la firiso ilmaha soo ku dhex jira la arka duudkiisa keliya la arka leh macalin laga dhexwaca marka macalinkaasa dhab wax farbarayo maxaa yeelay ardayga intaad iskudaa marsinaysaa markii xurufijaai ka soo oga soo baxo kuu dhameey waxaa leedahay bugaana qabso waxaad ii qortaa xuruufjaiyati eh, xuruuf mutashaabihati rasmi xarfaha isku ee qoraan ahaan bugaa ku qor xuruufta yaqaana markaa bes wuxuu israaciyey ba iyo ta iyo ta wuxuu israaciyey jim iyo ha jim iyo xa iyo ha ayay daal iyo daal waa kitaab saasuu qoraa daal iyo daal kolon kolon mu gelinaa wuxuu israaciyey ra iyo zay haddana sin iyo shin haddana sood iyo bood kitaab ma jeedin muxuu gelaa colom guulo colom guulo ixraam kudbis iyo waa qora ardayga markuu intaas ka soo baxo uu ku qoro ardayga ku qoro ka soo baxo shaxdina waa soo marta waxmale iyo kor ku halle iyo wixii waa yaqaanaa aqskiina waa yaqaanaa intaa markuu ka soo baxo bacda dalika waxaad baraysaa waxaad ka qaadaysaa imtixaan waxaad ka qaadi imtixaanaad ka qaadaysaa waa kana imtixaanka marka xuruuf غayra murataba soo ma jeedi alxuruf ayr murataba isu qastan xuruufta isu qastan fawka bilaw isku dhaxyaacanaan isku dhaxyaacanaan waxaad leedahay bugaad hordhigay kama hordhiga muqararka adaad haysata hordhigay waxaad leedahay waraa isku qabo qaaf aw waa cayn aw waa sood aw waa sin aw waa inu taabana ya aw waa te wow aw waa fa aw waa sood aw waa da aw waa jim aw dhab dhab dhab dhab dhab inuu siiyo ardayga marka labaa loo kala saaray imtixaanka markaa masidas labaa loo kala saara mid liito mugdi ahoo eber ah iyo mid aanan kaa liidinno iska noolno iska dhexdhexaada kan liito maxaad ku garanaya waxaad ku garanaya waxaa tire waxaa tira ta aawa cayn oo taabta cayn ayuu taabta waxaa tire cayn aawa cayn oo haystaa mugdi asaa ku tufaayo cayn aawa tire waa ka tegay waaw kuu taabta intaan joogna dirsantaa hordhigtay kana hordhige qorobna dhegeysa kana hordhige kan qoraal maaha waa imtixaam ardaygaa lagu imtixaama oo oh, xurubjaab kusoo dhameeyey waa imtixaam waa sheekh imtixaam ugu talagalay eh. waxaad leedahay waxaa tira mim awe fog u taabtay may may faa taaba mim awe waa tiri wuxuu taabtay mim awe markaa tiri alif buu taabtay waayahay alifkaa taabatay waxaa tira alifki naftiisa waxaa tira alif awe wuxuu ku taabtay kaafu ku taabtay kaafki aawe nuunu taas ardaygaas habaaan mamtuura wax uu kuu haayo lama arko haddaad ka gudbisane rorija fatro kal u furtan adaa kucigoobay hadduu rabo bil ha dhex fadhiyaa rorija bil ha joogo ama laba bilood ha dhex fadhiya hadduu rabo magaciisi adigu waxay maqsadkaaga ardiga wax fahmay xurja ugu yaraa bes kaas waa imtixaankan ku dhacsan yahay laakiin ma liibto waxaa loo dulqaadan karaa oo loo sabri karaa waxaa tiri ayn aawe xa uu taabtay ayn aawe xa uu taabtay maxaa ka qaldan ardaygaan maya makrajkaa ka qaldan jasaaka allahu khayr ha makrajkaada dhawaaqaa wuu fahmilaaya adiga macnaka dhawaaqaaga wuu fahmilaaya waxaa tiri cayn aawe xa uu kuu taabtay ha ayuu ku taabta hay naftada ha tiri ha aw ha ha aw xaadii u taabta waa xurufu xaqi soo maaha isu makraj waayo ha ardaygan marka waxaa ka hadlaysan makaarijti inti horaba halka ku baraarujigu rabaa maalma liito kii hore waa ka fiican kii hore eh, markaad tirahdo magaciisii eh, jim aw markaad tirahdo yaa taabanaya waa ka fiican adoo uga fiican ya يشكي وأنا فوق وصل لسان واحد صح واحد أو وصل لسان اسمه رجل هذا حرف مرجع توصل أرجع دواقة وقرنين وحما كما هالسن وحاسة هي كلية حرف دواقة صديق معلك السنة وحاتر تصالان أرجع برضه وريح بتقى كل سبب على هذا أي حاتر حاء أو حرف الحاء حاء أو عين وقطعته ورانا عين كمان ويدين حاء أو ويدين حاء وحمل أو إنه لا طب حادي على رجال واسع waa waa isqaban karaa kaas kan laakiin aad tidhahdo nuun aaw aad tidhahdo warea xarfu nuun aawe aad tirado muxuu ku taabtay hee uu kuu taabtay kaas isqabashaa sheegay xataa makuu soo dhawaa wax uu hayo marka kaas halkaas mara saas baa ku imtixaanta bacda dalika uu ardayga ardayna wuxuu ku samaynaa kan saddexaad muxuu samaynaa waxaad leedahay ba aawe waa kan ha aawe waa kan ha aawe waa kan lamalfaawe waa kan fa aawe waa kan alif aawe waa kan wax kasta oo weydiso wuu taabana waa ka booda kaas fawran wax waa ku yaqaana xuruuf hijaab waa ku barta maxaa u sheegay tiraad xuruuf hijaab waa sheegay aad u waxaa leedahay alif male markaan ka hadal xuruuf hijaab hee waa soddon xaraf waa soddon xarab haye maya labaatan iyo sagaalaan ka dhiganaynaa maya labaatan iyo sideedaan ka dhiganaynaa mar soddonaan ka dhiganayna mar waxaan ka dhiganay laatan sagana macnaha imtixaankoon arday ka soo baxay xuruf rijaaga aad u yaqaana kadib hadana xuruf rijaaga bar hadda xuruf rijaaga waa soddon soddon ahaa labaatan iyo sagaalna way tahay labaatan iyo sideedna way tahay waxaan ka rabaa marka waxaan ka tegay aan ku sheega markaan soddon ilaahdo waxaan ka tegay ali laam alifaan ka tegay maxaan ka tegay laam alif sababtan uga tegay laam alif ma taqaanaa ma garanaysaa maya laba waxaa looga tegay hee hee laamtan iyo aliftan bilaabu ku jiro isku darsanay ma aho laam iyo alif oon isku keensana waa laba alif sooma a walaam iyo alif isku darsanay wa asaa loogu qormay marka tirada waan ka saaraynaa maadaama laamna aan haysano alifna aan haysano waxaan ka dhiganaynaa labaatan iyo sagaal labaatan iyo sagaal aan ka dhignay haye labaatan iyo sagaal labaatan iyo sagaal haddaan labaatan sideedaan ka dhigaynaa maxaa ka soo maxaan ka tegaynaa alifaan ka tegayna alif ayaan ka tegaynaa alif wax mala aa laga tega alif waxmal maxaan oga tagnay waxaan oga tagnay kordhigaan bilaabi rabnaa hoosdhigaan bilaabi rabnaa goodaan bilaabi rabnaa alif intaba looma qaato alif intaba looma qaato booskii oo alifka waxaan keensanaynaa hee alif maloo kuu qoran oo kuu diyaarsan aan leeda alif xamal ilaa alifa bilaabay ilaa ya qori alif xamal dhawaa ah kuu qoran yaa xuruuj anaa ku qoranta waxaad leedahay alif xmalaha waxaan keensanaynaa alif xmalaan tiraynaa haye waxaan keensanaynaa hamzadan aan keenaynaa kan hamza la yidhaahdaa maxaa la yidhahdaa hamza a u ku noqonaa maya i u ku noqonaa maya e u u ku noqonaa kan waa hamza la yidhahda ardayga marka waxaad leedahay alifkaan kasoo tagnay alif maxaa looga tegay oo tirada looga reebay kordhigna ma qaato hoosigna ma qaato gudna ma qaato asaga wuxuu qaata ay bisu qaadanay shardiga maxaa ka hormaraayo kordhig bisaa ka hormaraayo ha kordhig bisaa wax kale kama hormari karto marka saas maadaama uu saas yahaan oga kasoo tagna asaga waxaan ka dhigana run labaatan iyo sideed xuruufta istaxbaalaha meeqa waayaa le marka labaatan iyo sideed arday laatido ku borgaraam marka inay soddon iyadoo u sheegtay labaatan sagaal oo u sheegto xasuusan yahay laakiin boorgaraan dhab ha ah u siista labaatan iyo sideed maxaa yeelay baahi a ah waxa kugu soo soctay oo u baahan doonto inaad magicii sii markaad qallaalo qamariya tagtay shamsiya aad tagto maxaad qaybine labaatan iyo sideedaa labaatan sagaal qaybine ha markaad timaado axkaam almasaakina waa tanwiin maxaad qaybine labaatan iyo qaybine markaad xukuumi masaakin aad timaado maxaad qaybine labaatan iyo qaybine marka adiga labaatan iyo xarf inuu ku hayo waa muhiim ha uu ku fahamsay ya saada qabaha salaad xarfaha la weyneeyo toddobaha xaraf markaad barto ku celceli ku celceli ku celceli ku celi lafta adhig inuu weyneeyo adhow khalaqo inuu ku yaro kho la qo inuu qaaf kale ku weyneeyo qaadal ku weyneeyo laamta lagu kaa yaray inuu awoodi karaa rabaa ha ku celceli hadda arday noo joogto arday galaasi saddexaad marayaan waad yaaba ka akrinaya maasha allah xarfaha waaweynkaas ay u raadinayeen u akrinayaan waxaad leenahay marka tadbiiq baraajubisku rabaa weliba dadku waaweyn ayagaa ka fiican dadku waaweyn ayagaa ka fiican wax badan intaa markaad barto kadib warkan mafuris warkaan uu leeyahay tadkul calayhim allaamu waraa bishuruuihima warkaasaad ku furin ardayga waa yadii maku fahmaya soo ma a laam iyo iyo iyo raa la weyneeya oo ka wada oo shardigaa ah lagu weyneeya waa inay raadi ama godata ama kor dhigan ama labas ay ka horeeyaan soo mahayn hadday hoos dhigan waa la yarayna raada soo maaha marka marka la weyneeya wuxuu ku yidhi laam iyo ra shardiga kusoo gaanay ayaga uu sheekh uu ku yidhi marka badan ha ku furin ardayga badaan ha ku furin waxaas inuu waayo dhigan kuma gaarin god waxyeena kuma baranba saddex maxmala ka soo baxay markaa isku wareeraysa kaaska jooji xarfa lagu leela baray ka gudu marka waxaa banay marka alxuruf alati laa tatasil bima badaha xarfaha aan gadaal wax looga darin ha haddaad baso xarfaha gadaal wax looga darin ardayga aad qabto hadaba wax u yeeriso hadaba ka wax u yeeriso الحروف التي لا تتصل بما بعدها وحكي لك وقد تتصل ما قبلها قد قدرك قارن وطعم ويقرا دول بليه وقد تتصل ما بعدها وقال ما قبلها تقارن بليه بما بعدها سلام الحروف التي لا تتصل بما بعدها وقد تتصل بما قبلها محكوة حروف مركي بالله وقالان أيها مركي معناها جيران مركي جيران مركي لقى جيرو مديك مركي لقى جيرو صالحا نقول سما وشرط حرف ألف دال ذال راء زاي واو كو لaba saddex afar shan lix soo maaha markii dhankaan midigta ah laga jiro waxbay ku dhegaan markii bidixda laga soo marani waxba laguma daro dhankaan bidixda laga soo maro waxba laguma daro haddee midig laga jirane ayaga ayaga wax ku dhegaaya isaga wax qabsanaaya ardayga lixdaas xaraf ka bar lixdan xaraf haddaad barto ya ha waa dhihi karaa horay waa int soo maaha ha horay wixii ka jiro way ku dhegaayaan wixii laga eega gaadaada ka soo jiro ma lagu dhajiyo ardayga ka soo bar maxaad ka guulgaara marka faaida aad gaara maxay tahay faaida aad gaara waxay tahay aragga markuu yeeris kuu gaaro yeerisaa soo socdo markuu yeeriska kuu gaaro inuu sameeyo xarka waxaan ku dhigi jirin inuusan kusoo dhejinin kii wax ku dhegaaye inuu isku soo xirto saasuu kuu samayna halkaas wuxuu keena darsigeena waqtiga naga dhamaaday jazakum allahu khayran sana alaikum raxmatullahi barakatu hal kalmina oo macallimiinta waxaan la akrinaa oo u fuuma